alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa man ursila bilhudaa wadiini اlxaqi liyudhirahu cala diini kulih wakafaa billahi shahiida wabacd xadiidkaa u dambeeyeynu maraynay shan boqol iyo lix iyo toban ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam akhada min almacaadin alqabaliyati sadaqa macdantii eryadaa laga soo saari jiray jihadaa la idhaahdo alqabaliya oo ahayd eriyada makiya madiina udhaxaysa raacsan dhinaca badda cas macdan laga qodi jiray waxa uu ka qaaday sekadii marka waxaynu ka warramaynuun macdanta iyo rikaaska wixii laga bixinaya marka rikaaska muxuu yahay hore usoo aragnay inuu yahay dhulkii gaaladu ay degi jireen berigii hore wixii laga hele ku aasnaa ee masel ay ka muuqato calaamadii gaalnimada iyo astaamahoodii iyo magacyaashii ay berigaa lahayn iyo xeelaha qofkan helay isagaa iska leh oo milkiyaya waxaa taa ka duwan baadidii oo ah wixii laga helay dhulka muslimiinta ama ehm, eriyadii dadka muslimiintii deganaan lahaa wixii ku aasnaa ee laga soo qufay isagu waa wadiica iyo baadi dadku beryihi ay qaxeen oo kale wixii ay ku aaseen hadduu qafalo waa baadi halka lagu bixinayo markaa waxaa laga qaadayaa shan meelood oo meel taasi waa mid isla waafaqseen culimada muslimiintu sida maaragtay xadiidka saxiixa uu tilmaamayo halka lagu bixinayana waa danaha guuda muslimiinta un marka la eego bahalkan la yidhaahdo rikaaska isaga waxyaaba uu ka shabahayaa jira fay faybuu waxyaaba badan ka shabahayaa waayo gaalkii wuu ku waajibayaa laftiisa haddii u maaragtay soo helo ciddii lasoo baxdaba waa laga qaaday khumuska maalka inta yar iyo inta badanba isaga waa la sakeynayaa wixii noocana walaysa lahu xawl muddo usoo wareegta la eegi maayo marka u horeeyo qofkani helaba waa in khumuskii laga qaado wa yukhraj min nawcihi walow kaana caradan noocuu doonayaba ha ahaado waxaa aasani wamasrafahu masrafu lfay humuskan halka lagu bixinaya halkii faya lagu bixinayay laa yukhasu bihi alasnaaf athamaaniya sideedii qolo waxba kuma koobna inahaasoo dhanoo fay uu lahaa buu ka shabahaa yadulu alxadiidu cala ana azakaata fi lmacaadini laa tajibu ilaa idaa balaqa nisaabu zakaati almacruuf macdanta iyadu goorta laga bixinayo zakada waa inay qadarkee gaadho marka aimadu waa isku khilaafsan yihiin dahab alaimatu halaa ilaa ana almacdan shayun kayru rikaas waxay leeyihin macdantiisa culimada u badan yihin rikaaskuna waa wax gaaraho waa dafiil ljaahiliya samanujahiliga wax la caasay ama meel gaaladu ay deganaan jireen wax laga helay wixii dhulka laga soo qoda ee dahabka iyo lacagta iyo wixii lamid ihina waxa weeyaan waa macdanta abu xaniifa ama alxanafiya ayuunbaa ku tegaya un inay isku mid yihiin laakiin qowlka horaa raajixa shaygan marka la leeyahay macdanta muxuu noqonayaa ma dahabki iyo lacagtuunbaa sidaa waxay yidhi maalikiyada iyo shaaficiyada a'imada qaarkoodna waxa ay ku tegayaan sida dee xanaabilada oo kale inuu yahay wixii khayraad ee dhulka laga soo saarayo ee aan ahayn raashinka sawaun kaana jaariyan ha ahaada wax qulqulaya kanifti waalqaari sida dee batroolkiiya wixii lamida ah. ama ha aada wax jaamida sida xadiidka iyo naxaasta iyo dahabka iyo fidada iyo kuwayaalahaa labada qayboodba baabu sadaqat lfitr sakaat lfitr ayaynu halkan ku qaadanaynaa oo dee iyaduna ka mida ah sakadii qof ku waajibayey dadka muslimiinta ah weliba sakadii xoolaha soo dhaafnaya tani waa sakadii jirka ilaahay baa yihi qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha aayaddaasaa lagu fasiray zakaatu fidri culimada qaarkood ay ku fasireen aslu lfitr fatra naaba albaciiru ida nshaqa ida samaau nfatarat waa dilaaca waa afuridii laga afurayay bisha ramadaan sakadii waktigaa waajibaysa wey waxaa u daliila oo culimadu ay usoo qaataan aayadda hore akrinay iyo aayadan ku sugan suurat lacla qad aflaxa man tazaka wadakara sma rabbihi fasalla qad aflaxa waxaa liibaanay man tazakaa qofka sakaatufidriga bixiyey wadakara sma rabbihi ilaahiisa magaciisiina xusay iyo takbiirtii akriyay allahu akbar allahu akbar fasalla dabeedna salaaddii ciidda tukaday axaadiidta ku soo arooray waynu arki doonaa muslimiintu way isla waafaqsanya inay sekadan sakaatfidrigu ay waajib tahay marka dee shuruudaheeda leelo helo waxa la waajibiyey markii soomka un la waajibiyey iyo sekada oo sanadii labaad ee hijrada ah markuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam halkaa jooga mabaaxista uu maaragtay ka hadli doono waxa ay ka mid tahay ama uu axaadiistu ishaarayso zakadan xukumkeedu inuu waajib yahay xikmadda iyo sirta ku jirta cidda ay ku waajibayso cidday ka waajibaysa laga bixinayo iyo maalka la bixinaya nooceebuu noqonaya qadarkeeduu yahay waktigeeda habboon wakhtigeedaanay ansaxaynin axkaamta noocaas ayay leedahay xukumkeeda sheegnay inay faral oo farada rasuulu baynu arkay nebigaa waajib ka dhigay xikmaddeedana waynu arkay oo waa duhratan lisaa'im wa ducmatan lilmasaakiin kii markaa soomanaana ilaahay waa ku nadiifinayaa kii baahnaana waxa ay u tahay gurma degdega waaya inaha aynu xusdagaa markaa axkaamtu ay ku wareegaysa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu waajib ka dhigay zakaata alfidr sakadii sakaatfidrigii saacan min tamrin saac timira aw saacan min shaciir iyo saac heeda cala alcabdi waalxur qofkii addoonkaa ah iyo kii xortaha ah labadaba inay faral tahay buu nebigu xuseeyo ummadda ku waajibiyey waaldakari waalunta kii labaa iyo kii dhadigaa labadaba waashaqiiri waalkabiir kii yaraa iyo kii weynaa labadaba inay waajib ku tahay buu xuseeyo uu faral ka dhigay intan oo dhan oo min almuslimiin ah gaal maya dhammaantood inay muslimiin yihiin dadka ku waajibaysa waamara biha wuxuu faray biikraaji haadihi zaka zakadan in la bixiyo an tu'addaa in la dhiibo qabla khuruuji nnaasi dadku intaanay u bixin ila salaa subaxa ciidda intaan salaada la tegin waaguna dilaacay ayuu yidhi hala bixiyo muttafaqun calayh walibni cadiyin wadaara qudniyi biisnaadin daciif intaa dambe sanad daciifa waxa iyadu kusoo korodhay ahnuuhum waxaa kaga filaataan can iawaafi inay masaakiintu dawarsadaan ay wareegaan fii hada alyawmi maalinkan ciidda maalinkan ciiddayay dawarsan inay wareegine ku filaada oo ugu gurmada sekadan iyaguna badhaadhaha iyo bashbashka iyo farxadda ha ka qayb galeene u dhiidhiiba intaa dambe waa daciif iyado laakiin culimada qaarkood xasan bay ka dhigaan xadiidkana sidaasuu leeyahy sakadaasi inay farad tahay ayuu sheegay xadiidku maadaam farada uu caddeeyeyna farada iyo awjaba iyo alzama iyo erayada tusiya wey wujuubka zakaat alfitr qadarka markaa la bixinayana xadiidku waa cayimay oo waa saac ajmaca alculamaa calaa wujuubi zakaati alfitr inay waajib tahay bay isla waafaqeen ibnulmundir oo ijmaaca soo naqilaana wuxuu ihi saas unbaan ku ogax intaan culimada qowlkooda xafidsanay inay waajib tahay unbay ku tegeen waxay ku waajibaysaa dadka muslimiinta ah kii yaraayo kii weynaa kii labaayo kii dhadigaa xortii iyo addoonkii intoo dhanba isku wada dar kuma waajibayso uurjiifkii alma ilmihii yaraaye uurkii kii uurka la odhan jiray kuma waajibayso inkastoo culimada qaarkood ay mustaxab ka dhigeen oo cusmaan ibnu cafaanba la sheegay inuu bixin jiray sakaatulfidriga uurka dee qof baa la sheegay weli qof muu noqon taas xadiidku waxa uu tilmaamay waktiga ugu fiicanee sakada la bixinaya inay tahay waktiga waagu baryey ase aan salaada la tegin marka had iyo jeer dadku salaada u diyaargaroobayaan ay dharka xidhanayaan ay sii Ehm, diyaar garoobayaan bay tahay in iyadana la raaciyo la bixiyo waktigaasa u fiican intan dambe siyaadadaasi waxay tilmaamaysaa xikmadda ku jirtaa inay tahay inuu ilaahay ku nadiifinayo qofkii soomanaa waxba kollay iska weydaarsa waa bani aadame ehm, inuu ilaahay ku nadiifinayo ayaa maaragtay riwaayaanka qaarkood ay sheegaya duhratan lisaaim wa lilmasaakiin intan dambe aqnuhum can dawaafi fi hada alyawm maalinkan kaga filaada wareegiisa maalinkan haddii muslimiintu ay farxayaan kuwoodii baahnaana ha farxeen kuwoodii baahnaana iyaguna farxadda ah ha ka qayb galeen marka waa laba faa'iido midina mujtamacay dan u tahay oo waa taa bulshada baahan in wixii la gaadhsiiyo ay ku farxi lahaayeen tan kale ee qofka u gaarihina waa nadiifintaa ilahay uu ku nadiifinayo xagga waktiga la bixinayo culimmadu haddii ay isku khilaafeen qaarkood way ku tegeen waktiga sanadka dhexdiisaba in lasii qadimi karo qaar kalena bisha dhexdeeda sida shaaficiyad oo kale a'immada qaarkoodna waxa ay ku tegeen in maalin iyo laba ka hor la qadimi karo macnaha bisha ramadaan maalmahay sii dhammaanayso in la qadimi karo waxay se isla waafaqsanya waktiga ugu fadliga badan goortay waajibka tahay inuu yahay habeenkiiyo subaxiya wadahaba jumhuur lculamaai wa minhum alaimau halaaa ilaa annaha tajibu biquruubi shamsi leylata ciid ilfitr waktigaa ay waajibtee qoraxdu dhacday ee habeenkii ciiddu soo gashay ayay u fadli badantay ilaa subaxnimo wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala kunnaa nucdiiha waanu bixin jirnay sekadan la yidhaahdo sakaata fidriga fii zamani nabiy waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waktigii nebiga waxaanu bixin jirnay saacan min acaam laba kiilooyo raashina aw saacan min tamr ama timira aw saacan min shaciirin heeda aw saacan min zabiibin ama sabiibka baalka la idhaahdaa muttafaqun calayh wa fii riwaaya aw saacan min aqid iyo laba galaanoo caanaboodho ah qaala abu saciid baa wuxuu uhi amaa aniga amaa ana aniga buuri falaa azaalu uhriju ma daynaya inaan waxa uu nebigu bixin jiray bixiyo raashinnimo ku bixiyo kamaa kuntu ukhriju sidii aan u bixin jiray waxyaabaha la soo sheegay fii zamani rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waqtigii nebiga waliabi daawuud laa ukhriju abadan ilaa saaca anigu saacaasumaan wadaya oo waktiyaashaa uu markaa hadalkan hayay alxinda asamraa bahasha qabadida wanaagsan ee hufnayda saafiga ahayd ee quruxda badnayd ayaa waktigii mucaawiye la yidhi hala bixiyo galaan barhki saac barhkii oo galaan meelahaas ibnu saciid wuu ku adkaystay wuxuuhi war sidaasaanu hore u hayn in bahashaa qadarka la bixinaya uu saac yahay iminkana saaciun baan anigu wadaya ka tanaasuli maayo marka xadiidkani waxa uu xusayaa qadarka la bixinaya inuu saac yahay waataynu habeenkii dhaweyd soo maraynay qaarkood inay culimada gaadhsiiyeen saddex kun oo garaam saddex kiile qaarkoodna waxay ku sheegaan laba kun iyo laba boqol meelahaa qolada u yaraysay laba kun iyo laba boqol bay ku sheegeen kuwa u badiyeyna saddex kun meelahaasay ku sheegeen laba kiiliyo ban haddii la idhaahdo ma xuma intaynu bixinee u badan raashinka laga bixinayo waxyaabaha soo arooray axaadiidta ku soo arooro ilaa toddoba shay ah dhowr ka mida ah buu xusay xadiidkani waxyaabihii waktigii nabiga lagu bixin jiray calayhi salaatu wasalaam ee la quudanayay sida masalan dhacaam buu horta xadiidku sheegay dhacaam dhacaam haddii la yidhi meesha waxaa ka baxaya iidaanki saliiddii iyo subagii iyo dee dacaam lama idhaahdo oo laguma bixinayo sidoo kale sonkortiina way ka baxday meesha oo iyaduna dee sharaab unbay iska noqonaysaa futradii iyaduna maya waa dacaamihii la cunaya wey raashinnimo laga dhiganayo waa timirtii iyo headii iyo sabiidkii iyo aqiskii afartaasaynu halkan ku hayna sultiga iyo durada iyo oo ah sareenkii iyo arabakidii iyo hadhuurkii kuwaasina riwaayooyinka qaarkood bay ku soo arooreen toddobada shaye la sheegay bay ka mid yihi marka sabiibkiina dee garanna waa cinadkii la qallajiyo waa kanaynu naqaan aqidkuna waa caano la fadhiisiiyey oo la engejiyey oo sidan caano boodhahoo kale loo isticmaali jiray waaya kuwaasina waa lagu bixiyey oo iyaguna waa waarid weyn maa yuukhadu min alxadiid mashruuciyatu icaa'i zakaati alfidri fi hadihi alajnaasi alkhamsa shantan in lagu bixin kara xindadaas waa bahashii qamadidii iyo heedii timirtii sabiibkii iyo calaboorhii marka xikmatu hada tawsiic atashiil cala almukhrijiin dadka bixinaya unbaa kolba wixii u sahlanaada la eegaya dabcan fuqaradana aan lagu caamaynayn kaynu isticmaalayno ayaynu fuqaradana siinayna ilaahay baa wuxu uhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun in la caameeyo iyaga maaha waxaan soconayno inagoo bariis iyo baasto iyo daqiiq cunayna inaynu afdheer u raadinno cadcad ma qabato meesha arabakidii cadcaday laga yaabo in xoolahaba loo dhigo taa unbaa laga siinaya berigaaba waxyaabaha waxaa kala duduwaya waa wixii markaa la isticmaali jiray hada huwa madhab اlأma aلثalaaثa malik wالshaafiعي وaxmed wاljumhuur abu xaniifa wuxuu ku tegay nisfu saac in la bixin karo oo laba koomba ah saasu markaa wamaala ibn اlqayim fi اlhadyi ilى taqwiyati adilati hada الra'yi waاkhtaarahu shaykh اlislam ibn taymiya wahuwa qiyaasu qowli axmed fi اlkafaaraat walaxwad huwa madhab اljumhuur min ikhraaji saaci mطlaqa inaan labiyo barhkaa laba keliya barhkaa waxba laga yaraynayo ma intan soo aroortuunba lagu bixin karaa mise wixii raashinahoo dhan taa in hore usoo xusnayoo dee berigaa waxyaabihii la isticmaali jiray raashin ahaan bay aan ku wari haddii aan kuwiiba laba haynoo wax kaloo raashin loo isticmaala uu jiro waxaasubaa lagu bixinaya annaha tujzi bi kulli xabin wa samarin yuqtaad wixii la o dhan wahuwa qowl akar culamaa wariwaaya can imaami axmed ikhtaaraha shaykhu lislaam ka aduu qowlkaasunba asaxay waayo dadku mar walba wixii u sahlane ay isticmaalayaan bixinna karaamay faaida afdal hadi asnaaf alhamsa wagayruha min aljnaas alacima anfacuha lilmutasadaqi calayh aladi yaxsul bihi اlignaaء almaطluub fi dalika اlyawm waa raashinada hadduu is idhaahdo iibsana ka iibsami karaya hadduu is idhaahdo cunna si wanaagsan uu cuni karaya qofka wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nebigu waxa uu waajib ka dhigay zakaata alfitr zakadaa waajib buu ka dhigay sidiisa xoolahaba duhratan lisaaim kii soomanaa buu ilaahay kaga nadiifinayaa oo lagaga haadinayaa min allagwi waalrafad waxa weeye hadalkii bilaa macnaha iyo dembigii wa ucmatan lilmasaakiin masaakiintiina waxa ay u tahay raashin iyo gurma deg dega faman addaaha qofka quudhee dhiibee bixiya qabla asalaa intaan ciidda loo dareerin fa hiya zakaatun maqbuula waa sake laga guddoomay laga aqbalay waman addaaha bacda asalaa qofka bixiyey intii salaadii ciidda la tukaday kadibee la hadsaamay fahiya sadaqatu min asadaqaat waa sadaqo ka mida sadaqooyinka kale oo faralkaasi ajrigu lahaama helin xadiidkana waxa uu tilmaamayaa xikmadda ku jirta bixinta sakaatu fidriga waa labada arrimood aynu hore usoo sheegnay mid qofka dheef u ah iyo mid bulshada dheef u ah xadiidkuna waa xasan weyn min allaqwi warafa marka waa kabitaan jabr iyo kabitaan bay utahay qofka faralkii soomkii uu soo gutay wey kii soomayey kii kalena dee ilaahay darashunbuu kor ugu qaadi doonaa waana ku barakayn doonaa ilan sadaqadan iyo zakadan bixinteedu barakay lahay sida qur-aankuba uu xusay halka la marinayo inaga oo qaybta sadaqada marka laga warramayo xagga dambe ku arki doonaa haddana waxaa laga fahmayaa bay leeyiin ducmatan lilmasaakiin inaan waxba sideedii qolo loo eegaynin une masaakiinta unbuu sheegay xadiidku iyo dadkaa baahan ee fuqarada iyo masaakiinta un ee maalmaha yaabsane hareeraha eegaya un in lagu khaarajin doono oo aan waxba la daydaynin sideedii qolo ku daymaysan iyo mid musaafira ah iyo waxa aan waxba la daydayn hadigii nabigana calayhi salaatu wasalaam berigaa dadka la siin jiray waxay ahaayeen un dadkaa fuqarada ee baahan nucmatan lilmasaakiin dee akhriyadii baan la siinaynin sidoo kale dadku inay yidhaahdaan iska wada waxaynu iska nahay wada faqiih markaa kani bixiyo dabeetana adna iskaga bixi laydhaa adna iskaga bixi oo laysku wareejiyo siday soomaalidu samayn jireen oo qanigu waa kuma waa ka cimrulqaalibka wixiisu ay ku filan yihin cimrulqaalibka haddaanay wixiisu ku filaynba qofkani qaniba maha dee qaniba ma jiraba markaasi sidaa la idhaahdo marka taa looma eegayo qofkii maalmaha iska labana wax ku filan haysta ha isdhaafiyo waaya waxa xadiidka aynu ka qaadanaynaa aynu ka fahmaynaa wujuubu zakaati alfitr taasi ijmaac bay ahayd xikmaddeeda iyo sirteedu xadiidku sheegay qabla salaa in waktigeedu yahay baad halkaa ka arkaysaa xagga khilaafka culimada alafdalu ikhraajuha fajra yowmi alciidi qabla salaa salaada ka hor unbuu waktigu ugu fadli badan yahy saasay a'imaduna isku raacsan yihin hadduu bixiyo haddaba maxaa dhacaya salaada intii la tukaday kadib waanay dhacdaaba dadka qaarkood inay jahli daraadii uga dhacdo qaar kale waxaa ku dhaca inay iglaawaan qaar baa waxaa ku dhacda inay u dhigaan mid maqan hebel baa xayraan ahaayoo markaa ila jooginoo waxaan isihi rabadaanta dhexdeediibuu iweydiiyey sakaatu fidrigaoo waan usii dhigay sheekh waan usii dhigay ayaa iyaduna badan ila shakilaan markuu dadku isqancinayo wax badan baa ka suuroobi kale fain akhrajaha bacda asalaati fii yowmihi kuriha cinda aljumhuur wa minhum alshaaficiyati walxanaabila wa xaruma bacda haddii maalinka ciidda unuu bixiyo salaada dabadeed faralka waktigiisii uu dhaafiye laakiin waana karaahiyu ku dhacay haddii ciidda ay si dhaafsana xaraam buu ku dhacay qofka ma ka gudaysaa mise kama gudayso waa farad ayay ahayd cibaadadani shayga faradkii hadduu ku dhaafana waa qalla wey dee qallun bay noqonaysa marka waa sadaqo sadaqooyinka ka mida oo waajibkii sadaqadii waajibka ahayd ajriga uu qofku ka heli lahaa baanu ka helay sawaabkii ajrigii u dhaafay waaya marka zakat fidri waa kaa weeye axkaamtiisuna kolley inahaa kooban sheekh ka soo qaatay waxaana muhiimahun qofkii de ay ku waajibtay inuu bixiyo kii aan markaa lagu lahayn ee aan waxba haynin maaha inuu isdhibo way dhacdaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan dee kol haddii ummadii wada ciiday oo sakaatu fidri ay wada bixiyeen dee anna waa inaan waxun bixiyaa dabeedna qofkii xaafadda ka mas-uulka ahaa wixii wax la cunaya xaafadda joogay oo dhan baa isku liistaynaya haddaad reerkaaga iyo caruurtaadii ka bixisay dee annagana naga bixi war cidi idinma haysatee kuwa la siinayaaba tihinbe waxba haya culaysanine marka qofkii cidda uu mas-uulka ka yahy dadka kale ee martida ah iyo kuwa meesha jooga dee isaga xilkoodu ma saarna ilan wuu samafalayay ixsaan buu u samaynayay markuu sooriyeynayay marka ilaa sekadii inay dabada ku xidhaan <laughs> meesha ma qabato jaariyadihii iyo ehelkii iyo wixii o dham intiisii in la ay idhaahdaan annagana mid saddex galaan oo midho naga bixi waay waxaa kaloo dhacda dee in fara badan baa bulshadeenna dumar un kama mas-uul yihiin ba carruurta oo geedkii rag la odhan jirayba iska qaylaa tegaydaa ama gidaar iyo dabakaayo uu iska fadhiyaabaa marka gabadhaasi marka ay caruurtii beelinayso waa caruurteedii dee waa ixsaan iyo samafal bay ku beelinaysaa faralku nin buu saarnaa carruurteediiba u samafalaysa sidaa darteed sakaatufidrigoodii dee kuma waajibin isagu ku waajibay dhanku doona hawla kace hadduu haye haddaanu haynba waa loo eegi laakiin iyadu hadday carruurtii beelinayso oo wax soo saarkii ay leedahay waajib kuma aha hadday bixisana waa u sunne un sharcigu cid buu kala xisaabtamayay faralka oo takliiftu ay saartay wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhun bilmacruuf kii loo dhalay buu qur-aanku tilmaamaya kii loo dhalay ku abtirsanayeen geedkan carruurta ahi kaasaa lagu leeyahay eh, masruufkooda iyo raashinkooda intaba sakaadfidriguna kuwaasuu la socdaa waay marka agoontii dee ruuxaa dumari ay ka mas-uul ahayd adugu almuhim raggaa lagala xisaabtamaya zakaatulfitr ayay ahayd taasi axkaamtiisa qadiyadda xagga qiimaha oo imika sheekhu aanu u banbixin eh, abu xaniifa ku tagaa a'imada mucaasiriintaana qaarkood way xoojiyaan shaygu se kol hadduu cibaado yahay waxa fiican in lagu bayaaniyo in laga dadaalo in la qurxiyo oo khilaafkana laga baxo ayaa wanaagsan innagana waktigeennan raashinkiiyo lacagta waa isku mid oo dadka duruuf baa iska hayso ka bahan haddaad bariis iyo daqiiq siiso iyo haddaad kaas siiso waa isugu mid waay baabu sadaqati tatawuc sekadii faralka ahayd ka soo hadalay mid xoola laga bixinayo iyo mid jidhka laga bixinayaba waa sadaqadii sunnaha ahayd oo iyaduna istabni iyo kabitaan u ah wixii ka naafta faralka ayaa ilaahay ku kabaa sunnayaasha sunnayaasha markaa in la fudaysado ma aha shayga mar walba waxay ilaahay ku dhammaystiraa ku dheeli tiraa maalinta qiyaamaha marka qofka camalkiisa loo miisaamayo faradka faradkaa lagu dhammaystiraa marka yuu odhan inuu qofku faradkii kol haddaan bixiyo waa ii dhanta faradkii baanad hubin inuu wax ka daateen iyo in wax kasii noqdeen sadaqada sunnaha ah iyo qur-aanka kariimka ay siduu u dhiirinayana dee nusuus aada fara badan baa kusoo aroortay oo ku sugan suuradaha makigaa iyo kuwa madanigaada markaad nusuustaa faraha badan akrido macaanka diinta iyo samaaxadeeda iyo inay diintii nolosha iyo dadka tahay ayaad halkaa ka arkaysa marka sadaqadan sunnaha siduu uga hadlayaa waxa weeyaan in la tilmaamo sadaqatu tadawuc kadibna nusuusta tarkiibinaysa dhiirinaysa lagu xigsiiyo adaabta ay leedahay dadku inay kusii kala habboon tahay eh, sadaqadan iyada ahi oo kuwaad ka mas-uul tahay iyo kuwa baahidoodu ay badan tahay iyo lagu sii horraysiinayo iyo xataa waktiga waktiga iyo meesha iyo cidda la siinayo ayaa ajrigeedu kusii kala badan karaa farad waxyaabaha faradka ah ee ku saaran ee masaariifta ciyaalku ay ka mid tahay laftigeedaa soo geli karaa sadaqadii ajriga lagaaga qoray waayo sadaqadan halkan aynu ku arkaynaa waa mid tu weyna noqon karta tu yarna noqon karta qofba waa xasba alistitaaca qof iyo awoodii wey qof iyo awoodi marka mawaadiicdaas wuxuusi doonaa uu ka hadlayaa iyo guud ahaan in islaamku uu dhiirinayo adugu in aada isu dhigto kii sadaqo bixin lahaa halkaa ka bilow oo aanad isugu dhigin kii sadaqo qaadan lahaa kii intaaj iyo wax soo saar ummadda u samayn lahaa arin iyo adduun iyo aqoon intaba inaad kaalintaa isu dhig waa meelaha xagga u dambaysa inaha uu ku xuseeyo sheekh ee aanad isu dhigin kii adcafunnaaska ahaa ee isaga wax walba loo qaban lahaa waa ducufnimo taas halka kaalintaa ha isu dhigin weli faqiir ba ahow laakiin inaad isu dhigto way qofkii tabaruc bixin lahaa ee shaqayn lahaa ee dadka taageeri lahaa ee loo aayi lahaa waxaa nusuusta u dambaysa ay ka digaysaa qofkii uu haystaa inuu tasawulo ama dadka dawarsado ama ka kordhi iyo ku biiri uu isticmaalo baryadiisa waa sadaqatu atatawuci mustaxabatun kula waqtin ijmaaca xata calayha وقد حث عليها الله تعالى وأمر بها ورغب فيها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة إلهي أماه الأماهن أيا إلهي أكدك واي ummaduhuna wuxuun bay bixiyaano kolley ma gacmo laabna oo adiga arkaya gaaladu inta ay leeyihiin waanu waxbaanu bixinay laakiin qofka nasiib wanaagiisa waxa kamida wixii uu bixiyey wuxuu ga soo noqonaya iyadoo intee oo jeer laaban sida aayaddu ay ku bushaaraynayso kuwan kale ee wax adduunyada bixinaya ee sheegaya malaayiinka inay bixinayaan ilahay baa wuxu uhi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan mantuura waa baaba fawaaidkay leedahay ina sadaqata la tudfiu qadaba arabi watadfacu miitata suu sadaqadu cadhada allena way qaboojisaa geerida xunna waa ka dawo inuu qofku si xunna u bukoodo si xunna u dhinto dadkii ehelkiisa bukay iyo isaga bukaankiisa intaba sadaqaa ku baxday marka sadaqadaa ku baxday waa ina wax iska bixiyaa noocay doonaysaba ha balaayooyinkuu ilaahay ku difaaca aafaadka wareegaya ilaahay baa keena isagaana joojiya ducada iyo sadaqada iyo waa lagu difaaca rafiday inuu la baxayaa magacaa deeq iyo kariim nabiguna saasuu ahaa calayhi salaatu wasalaam oo dadka waxa uu ahaa mid ugu deeqsigsan weliba rabadaan gaar ahaan waay dadka kusii habboonaya waynu arki doonaa dee nusuusta uu tilmaamayaana waa nusuustii dhiiri gelinaysa wa can abi hurayra waxa uu kalau sii xusay wasadaqatu calaa diraximi afdal sadaqada la siinayo qofka qaraabadaabaa sii fadli badan asadaqatu calaa diraximin inaani sadaqatu wasila qaraabo xidhiirina wayta sadaqana wayta tajuuzu sadaqatu tadawuci cala alkaafiri waalqaniyi wa bani haashim wa kayrihi miman munica azakaa dadkii sakada loo diiday waa la siin karaa sadaqadan sida qofkii gaalka ahaa iyo kii qaniga ahaa iyo kii reer ilmo reer bani haashime nabiga aalkiisa sekadunbaa dee loo diiday marka dee qofkan qanigaa hadiyad iyo hibe iyobay dee isaga noqonaysa qofkan gaalka ana dee waa kaa lagu soo jiidayo wayudcimuuna acaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira asiirku waa gaalkii un sadaqada in la yaraysto maaha faman yacmal mihqaala daratin khayran yarah waman yacmal mihqaala daratin sharan yarah maalin qofku maxaa kaa horeeyey talow maxaa sii qadinaa akoonka sii yaalay uu ku farxayaa jira marka shanta boqol iyo boqolka shilin iyo kunka shilin iyo wixii dhacaama midaba ha yaraysanin itaqu naara walow bishiqi tamra waxa xaraamaho ay nusuusta ku arki doonaa in sadaqadii qofku uu sheeg u idhaahdo iskamaa sheegina sheekaan ku keenay intuu daldalu ka warramo ulaa beriga amakaassaasaan ku siiyey kaasaan siiyey maanaan sheegina sheekaanu ku keenaye <laughs> waa ma ogtahay uu manigu u marbarsoonayaa qofka marka taasina waa mamnuuc ya ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waladaa bilmani waaladaa waaya marka ha burinineedaaba qur-aanku leeyahay inay ku buraysaabaa nasku uu tilmaamaya macnaheeduna waxa weeyaan waa qofkii oo dareenkiisii iyo shucuurkiisii lagu tumanayo marka loo tar sheegto waa si nafsiyan waa xarbulacsaab baa la ydhaha acsaabtiisi iyo dareenkiisi baad la dagaalanta isagoo meesha iska fadhiya ma habboona haddaad wax bixinayso waxa xuna liitay inaad uqasade adigu baanad qaadateen walaa tayamamu alkhabiisa minh tunfiquuna walastum biaakibiin ilaa an tuqmiduu fiih bal ilahay suu dadka u yaqaaneen dee ka xun ha u qasdina ilahay marka wax bixinaysaan haddaad iminka bodaskaa yar ku ridayso lacag nadaafadii masaajid oo intii googooday aad ku ururiso ka war <laughs> waa khatar cadiim ilahay uu ku arkaya ama miskiinkii uu kaala soo daba caruur idhaa bar bay go-anta iska qaado waa lacaguna waaya wixii aada bixinaysaa waa inuu ilaahay wuxuu leeyahy idinka oo bixinaya ase aan qaateen ilaa inaa indha isku qabad ku qaadataan mooyaane indha isku qabad ayuu qur-aanku cabiraya inahaasi muqadam ahaan buu usoo xusay sheekhu sadaqada in la qariyaa si habboon oo sii fadli badan sidaa uu maaragtay xadiidka ku arki doono warajulu tasadaqa bisadaqatin faakfaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu waxaa sadaqada fadli badan inuu qofku inta uu caafimaadka qabo caafimaadka qabo ee uu bahasha jecel yahay ee uu isleeya waad meelayn karaysa waxbaad ku kala hagi karaysa waad cuni karaysa inuu bixiyo laakiin taa waxaa kasii fadli yaroo kasii liidata goordhow markuu isiraado allaysato akhiraysato inuu dhaa lifulanin kada walifulanin kada balkaa inta hala siiyo balkaa inta hala siiyo wuxuu markii horeba ku adeegaya can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal nabigu wuxu uhi sabcatun yudiluhum allahu fii dilih ilaahay baa toddoba harhkiisa u hadheeyay yowma laa dilla ilaa dillu maalin aanu jirin harhka ilaahay mooyaane har kale u abuuray fadakara alxadiid wa fiihi waxaa ku jira xadiidka warajulun tashadaqa bisharaqa toddobadii kanaynu uga muraad leenahay waa nin baa la sheegay qofuun dheh gabadhiina waa la mid qof sadaqaysta sadaqo oo fa akhfahaa qariyey xataa laa taclama shimaaluhu ilaa aanay bidixdu ogaanin maa tunfiqu yamiin waxay midigtu bixinayso haddii masale qof laga dhigi laha labadaba xadiidku wuxuu tusinayaa kollayba in lasoo bixi doono xabaasha aan lagu libdhaynin laakiin laysu dambeeyo maalinka qiyaamaha in qorax kulule ay iman doonto dadkuna ay har u baahanayaan sida nusuustuba cadaynayso ayaa uu xusaya xadiidka fadliga sadaqada ayaynu halkaa ka arkaynaa iyo weliba fadligeedu inuu sii wanaagsan yahay goorta uu qofku qariyo in tubdu sadaqaati fa maa hiya wain tukfuuha watu'tuuha alfuqara'a fahuwa khayru lakum qarinteedu waxa ay ka faa'iido tahay inaanu qof ikhlaaskee u dhowda iyo daacadnimada oo riyaaga wixii la odhan jiray iyo ismaqashiinta ayay ka durugsan tahay midda kale miskiinku isku dareen ma aha maxfal markaad wax ugu dhiibta iyo marka labadiina un tihiin ma isku dareen ba maya meel gaara idinkoo isla jooga haddaad u laabto ama jeebka un ugu ridaad ka dhaqaajiso qofkan iyo haddii dadkoo wada arkaya aada u dhiibto isku dareen ma aha ee markanna wuu yar jirircoonaya markana sibuu u farxayaa cid kale ma arkaysaba odhanaya waxaa lagu siiyee iyo kanku siiyey toona waa labadiina un waay lidalik bay iska fiicnaan lahayd hadduu kula fahmayo inaad tidhaahe baluge waa ku kaah si loo moodo haddii meesha cidiidan maqlaysana inaad din ugu dhiibayso amaano ay tahy lacagta waaya warajulun in badan baa nasku walmaratu kadalik in badan buu nasku tilmaamaa labka ladiguna uu lamid yahay toddoba ilaahay baa u hadheeya laakiin a'immadu markay raacraaceen harka ilaahay cidda harhsanaysa harkuna waxa weeye har uu ilaahay sameeyo ugu talagalay awliyadiisu inay kulayl ka harhsadaane markay nusuusta raac raaceen culimmadu sida uu ku tilmaamay ibnu xajarba kitaabka fatxulbaariga bukhaariga sharxa isagu siddeed iyo labaatan qaybood buu sheegay suyuudina toddobaatan baabuu gaadhsiiyey qoloo ilaahay u hadhaynaya harkiisa oo intuba camal saalixa ku wada helay harka ah cibaadooyinku marka la eego waxay u qaybsamaan kafun can maxbuub iyo badlulmaxbuub shay aad jeceshood ka joogsato iyo shay aad jeceshoo dhiibto marka sadaqadii waxay soo gelaysaa qaybta ah wixii aad jeclayd oo dhiibto shahawaadka iyo rabitaanada qof qofku naftiisa uu ka xakamaynayo ayaa labadaa qaybood ah mid qofkii uu jecel yahay waxan inuu sameeyo oo laga joojiyo iyo waxan inuu haysto oo la yidhi dhiib labadaa وعن cقبة بن cاmر رضي الله عنه قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول waxaan maqlay نبi محamed oo odhanayoo leh كuل امriئin qof waliba فيi dil صدقة صدقadiisu harsanaya dalaayad u ah xatىa يfsل bayna الناas ilaa khalqiga la kala saaro ilaa maalintaa marka dadka la kala dirayo la kala xukumayo qoraxdu mayl qadarkii lasoo jirsiiyey waa nin iyo sadaqadii kii sadaqo badnaana harkiisu waa isa isasaaranyaen dabaqyo hadha u haystaa iyo mid kale oo dallaalimo hoos taagan iyo mid kale oo bacadka u baxay waa ka xadiidku sii xusaya mid aad bay u dhalaalinaysaa oo dabeedna dhiriska ka soconaya ayaa liqaya mid afku gaadhaya mid jilbaha mid bay taagay marka dhiriskaa faraha badan iyo kulaylkaa waxay lahay kaga fududaynaya camalka saalix saalixahe ah sadaqada sadaqana waxa u fadli badanta faradka ah ta jihaadka lagu bixinayo ta lagu bixinayo sekada eh, ta lagu bixinayo masruufka caruurta meelihii ay waajib tahayd islaamka waajibka uu ka dhigay waayo faral iyo sunni marnaba iskuma ajri ahaa xadiidkii saxiixa wuxuu ahaa wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayn axaba ilaya mima iftaradtuhu calayh qofku waxa ugu weyne ugu qiimo badane ilaahay ugu dhawaadaa waa wuxuu ku waajibiyey وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبgu waxa uhi أيma مسلم qof kasta oo مسلمahoo kasaa مسلما sawبا kasaa huwiya oo hu uga dhiga مسلما qof مسلما sawبا maro huwiya ee u labisa ee dhar siiya itaalka qadarku doonaya ha ahaade calىa curan calىa curyin iyadoo qofkaasi uu aradan yahay qof aradan dharkii uu u baahnaa qofka siiya kasaahu allaahu ilaahay waxa uu u labisaa min khudri ljanna dharka cagaarane xariirtee jannada ayaa ilaahay labis uga dhiga waayumaa muslimin adcama musliman calaa juucin qofka muslimka ah ee qof muslimahoo kale oo gaajoonaya raashimay adcamahu allaahu ilaahay waxa uu ka biiliyaa ka raashimaa min himaari ljanna midhaha jannada ee qaaliga ah ee ka muudsada aanu gaajoonayn wa ayumaa muslimin saqaa musliman qofka muslimka ee walaalkiisii muslimka ha waraabiya calaa dara nacdama isagoo haraadan buu haraadkii ka jaray saqaahu allah ilaahay baa waxa uu ka waraabiyaa min araxiiqi almaktuum min alraxiiq sharaabkii qaaliga ahaa almakhtuumi ee moorgaraysnaa almakhtuum ee hilaygii iyo lingaxa lahaa inaga af soomaaliga marka leego moorkeen waa hilaygiiyo lingax sidii markaa shaygan lagu soo dhaamiyey markaan cidi afsaarin ee linkaxiiyo hilaygii uu leeya inoo moor yahay luqadaha kalena waa kaas wey marka waa shay intoo ilaahay uu macaaneeyo hagaajiyey uu qofkan u daboolay oo dhag looga dhigayo aan cidi uga horreynayna keligii unu afsaarayo xadiidkan waxa uu tilmaamayaa fadliga sadaqada sunnaha ay leedahay iyo inay tahay sababaha lagu helo nicmada jannada waxa halkan aynu ka fahmaynaa oo kale qofka muslimkaas sadaqada la siiyey inay sii fadli badan mar walba ereyga muslim muslim muslim baa soo noqnoqonaya waxaynu ka fahmi karnaa oo xadiidka uu sheekuba u keenay sadaqada fadligeedu inuu la jaan qaadayo baahidanka lagu sadaqaysanayo quyuudda eeg ka hore waxaa la yidhi calaa curyin ka ku xigana calaa juucin ka ku xigana calaa damayn waa qof aradan waa qof gaajaysan waa qof haraaban waktiyaashaasoo kale dee baahi waa macno waajibaa bay noqonaysa qof qaawani markuu meeshii joogo waajib bay noqotay ama gaajo baktiyaya ama haraad baktiyaya marka waajibkiibuu gutay saa darteed bay fadli badatay waa kaa ilaahay la wayudcimuuna acaama calaa xubbihi raashinkii bay bixinayaan iyada oo markaa la jecel yahay waaya marka qofba qofka uu ka baahi badan yahay ayay sadaqadii kaga sii fadli badanta iyo qofba qofka uu ka salaax badan yahay ee ilaahay agtiisa uga dhow yahaye ama marka uu dee dherga ama dhar iyo dhuuni uu helo wuxuu u kaashadaa ay noqonayso khayr iyo daaco alleh taasay kusii fadli badanta munaasabadda uu keenay waa in loo eego sadaqadiiya u baahan wacan xakiim ibn xisaami radia allahu canhuma can inabiyi sal allahu alayh wasalama qaala nabigu waxa uhi alyadu lculya gacanta sare khayrun way ka taya roon tahay way ka wanaagsan tahay min alyadi sufla gacanta hoose wabda ku bilow markaad wax bixinayso ka bilow biman tacuulu dadkaad biilinayso ama aada masruufto ama aada xil qaaday wakhayru sadaqa sadaqa waxa u wanaagsan oo fadli badan maa kaanat ha ahaatay can dahri khinan qaninimo dusheed macnaha wixii qofka baahidiisa ka soo hadhay baahida daruuriga waman yastacfif qofka dhowrsoonaada yucifahu allaahu ilaahay ha dhowro waman yastaqni qofka qani iska dhiga iyo inuu dadka ka maarmo ilaahay inuu u baahan yahay yuqnihi illaah ilaahay baa ku filan allaha qani ha ka dhigo duca nebi wey muttafaqun caleyh walafdu lilbukhaari xadiidka ka dambeeyuu la sharxi doonaa laakiin waxa uu tilmaamayaa xadiidkani asalkeedaba qofka wax qaadanaya iyo ka la siinaya waxa fadli badan kii dee bixinaya wax kii wax bixinaya munfiqa ahaa ayaa fadli badan alyad lculya wey alyad lculya khayru min alyadi sufla siday macnaha waadixa ku yahay xadiidku waa caynka marka eh, lagama dayo sharaf iyo sarayn waxuu qofkii su-aalo cid xaggii waxaynu usii soconnaa eh, qofku inuu isu dhigo kaalinta ah inuu isagu wax bixiyo marka dee naska in la dabarago sidii suufiyaasha loo fasiro la yidhaahdo alyad alculya gacanta sare waata wax qaadanaysa khayru min alyadi sufla ta bixinaysa ka fiicanta waa taxriif baa layaa tafsiir taxriif oo qofkii marka uu wax ku siinayo hoobuu kuleey intuu gacantu soo fidiyay adiguna waad ka dul qaadanaysaa gacantiisa ayay ku odhanaysa intuu gacantii soo fidiyuu saaray ayaad adiguna taadii baa sarrayso qaadanaysao markaasaad sidaa uga dul qaadanaysaa wix riwaayaanka qaarkood baa xusaya inay tahay gacantani ta bixinaysa ta sarayse ta sarrayse la sheegay inay tahay hiya almunfiqa ta wax bixinaysa waaya dadka la siinaya ugu fiican waxa weeye kuwaad masruufayso kuwii halkan ku fadhiya cid kale ma wareeg ma siinaysa ta markaa kaa soo baahidaadii ka soo ama wixii dee qofku dee isaga iyo ehelkiisa u baahnaa taasaa sii fadli badan qofka su-aasha iska dhawra alla ha dhawro qofka qani iska dhiga ilaahay qani ha ka dhigo mar wada sharxayaa kan dambe u raacinaya wa abi hurayrata radia allahu canhu qaala qiila yaa rasuula allah waxaa la yidhi rasuul allow ayu sadaqati afdal sadaqa ugu tayaro bal sadaqada ugu fadli badanaan ku dadaalne nasiibay leeyihin noo sheeg asxaab qaala wuxuu uhi juhd lmuqil qofka haynta dadaalkiisa muqil oo qofka aan wax badan hayn juhdigiisuna waa dadaalkiisa isxilidda uu isxilo qofka haynta yarin juhd lmuqili qofkaa haynta yar dadaalkii wabda biman tacuulu ciddaad beelinayseed masruufaysa ku bilow sadaqada iyaba waa sadaqe akhrajahu axmed wa abu daawuud wasaxaaxu bnu khusayma wabni xibbaan waalxaakim waalxadiidu saxiix alyad alculya hiya almucطiya walyad sufla hiya almucطaa fii hada xasun lilaqniyaai cala alixsaan xadiidku wuxuu aada u dhiirinayaa dadka baahan in loo samafalo qofka qaniga ahi uu maaragtay wax bixiyo ilan ilaahay baaba inaad amaahanayso nag qur-aanku ka dhigaybe amaahinayso kale ayay ka dhigan ilaahay baa kaaga soo jawaabaya sideedaba nasku macnaa cibaarada man da aladii yuqrid allaha qardan xasana qardan xasana fayudaaif fayudaacifahu lahu walahu ajrun kariim intaasoo bushaaraan ku jirta waa kuma ka amaah bixinaya amaahdaasoo wanaagsanoo ajrigeedu badan yahay amaahdaasoo loo laablaabi doono amaahdaasoo ajri kariima uu ka heli doono amaahdaasoo ilaahay uu dhiibanayo maxaad umalaynaysaa haddii iminka lagu dhaado amaah baa lagaa doonaya yaa iga doonaya ad leedahay haddii laguna faqiir hebel baa kaa doonaya warkaasi waxba soo celin maayo waad leedahay haddii laakiin lagudhaa waxaa kaa doonaya taajir hebel iminka udhiiba waad leedahay ka waxba ka weymayne mar walba waynu ka heli ilaahay boqorka habaa kule waxay amaaha ilaahay amaasadaa lagu leeyahay waxaad ka waayeysa male inteedii lagu soo celin maayo alqarbu alxasan waxa kaluu noqon karaa ee markaanu galla sheegashadii iyo dhibaatadii iyo ribadii dulsaarka ahayd iyo waxaa lahayn sadaqatu tadawuci laa takunu ilaa bima zaada can xaajati alinsaan qofkii de haddii wixii u baahan yahay ama carruurtiisa iyo xaaskiisa ay u baktiyayaan barkuwan ha ka bilaabo oo iyaga ha ka bilaabo islaamku wuxuu eegayaa qofkana waa la dareen dhawraya isla markaana si arrimuhu sii kala muhiimsanya ila qofkan waa lagu hadlaynaya oo isagaa lagu ogyahay wayasaluunaka maadaa yunfiquuna qul ilcaf wixii ku dheer bix istixbaabu tacafuf yaxsabuhum uljaahilu aqniyaa min atacafuf qur-aanku wuxuu ku ammaanay qofkaan waxba hayna haddana iska adfuran aad buu ammaanay qur-aanku ee weliba qofkii arrinkiisa aan xoogagaalka u ahayn uu moodayaba kani inuu dukaamiyo bakaara u furan yihin ee odhanaya bakaarkii ka war iyo meheradaaba waa xaggee markuu arkay isagoo iska shuurinaya qaxwiin aan aynba waayo laakiin arrintan odhanaysa in dadkeennu ay ku xaragoodaan su-aasha ee waa ka nusuusta dambea ka digi doonta inu daynaya wafaau dayni muqadam adigu masalada uu yar mulaaxadaynaya waxa weeyaan yaa fadli badan faqiirka saabirka ah iyo iyo qaniga ku mahadnaqaya labaduba way khayr badan yihin kan faqiirkii hadduu sabrayo waa khayr badan yahay qofkii qaniga ahaana hadduu gacan furan yahi oo nicmada ilaahay ku mahadnaqayo qowl iyo ficil iyo qalbiba ise waa fadli badan yahay sadaqada bixinteedii waxay ka horeynaysaa waxaa ka horeynaya dayntii dayntii baa ka horeynaysa haddii dayn lagu leeyahay iska bixi dayn allahuma ilaa dee sadaqadan yareen waxba ka taraynin daynta badan mooyaane macnaheedu maaha haddii dayn lagu leeyahay waxba ha bixin ee wax dayn kaa bixiya haddaad helayso oo isaga iyo sadaqadii ay ku joogsato dee gashi bani aadam weeye isaga iska dhiib khatartiisaa badane waaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa i تصدقوا أمرkaasuu أصxaabta siiyey oo ummadda uu siiyey raggooda iyo dumarka xaadiriinta iyo qaa'idiinta tasadaquu tasadaquu saasay tahay in lagu guubaabiyo sadaqadoo noocyadeedu ay kala duduwan tahay dadku haddii ay waxayaan mar raashin mar waxaad bixinaysaa lacag mar waxaad bixinaysaa dhar mar waxaad bixinaysaa xoolaad qalaysaa ee dadka beryii hore waxay iska yaro batay in dadka qaarkood ay qalad ka yaro fahmeen siyaaradii iyo bahashii kale maxay ahayd wixii la yar ururin jiray iyo deedifaynta inagta u xarfinayeen ay keentay iyaguna inay qufulaanba ama ay sadaqadiiba dee iska adkaataba dhaqankii nebiga iyo asxaabta waxay ahayd marka maalmo yar la joogaba in mar walba wax iska qalnaan jireen oo la iska allabari jiray oo la budlin ehm, jiray sadaqadaas maha ah oo ehelka iyo jaarka iyo in waxaan wax badan ku yeelay qofka si caadiya ah u fikiraya dee kan sidaan caadiga ahayn u fikiraya ee qayilayae balwadda leh saddex cisho inta uu budliya amaad adigu jaarka ugu allabari karaysaa markaad xoogaa wiig joogta ama laba wiig joogtaba boqol dollar buu cunayaa de adna boqolkaa ah. saddex neef aai ugu qab waay dadaa hilibkuba kari karayn iska waay tasadaquu faqaala rajulu yaa rasuula allah nin baa soo boodoo doonay inuu cilmi ummadda u kordhiyo albaab furay khayr lahoo wuxuu ihi cindii diinaar waxa aan hayaa buu ihi geni qaala tasadaq bihi calaa nafsi dee adigu biisha buula iska cod qaala cindii aakhar mid kalaan hayaa qaala tasadaq bihi calaa waladig dee carruurtaada sii qaala cindii aakhar mid kalaan hayaa ayuu yidhi qaala tasadaq bihi calaa khaadimi dee qofka shaqaalaha ku ah sii qaala cindii aakhar dee mid kalaa jira geni kale qaala wuxuu uhi anta absaru bihi adaa u arag rom macnaa adaa yaqaano oo arkaya halka u baahaneed ku bixin lahay marka dee waalidkii iyo zawjadii iyo halkan kuma sheegna laakiin nusuus kalaa tilmaamay in waalidkiina sidiisa loo tixgelinayo naftiisa iyo walad naftiisana ay riwaayanka qaarkood ku xusiyeen zawjadii xaaq oo dabeedna ubadkiiba kasii dambeeyey xaaq ile xaaskani waa qof islaamaho adiga un lagugu haleeyey oo reerkoodii intaad ka soo kaxaysta agtaada un fadhido aan cid kale lagu ogeyn qofkaa islaamka ah marka adiga iyada ubadka tartiib sidaasla soconay marka ninkan si wanaagsan buu u sarifay oo sar waaweyn buu dadka ugu qoray tartiibta macnaha infaaqa sidee loo kala tartiibinaya naftaada iyo caruurtaada iyo ooridaada iyo waalidkaaga iyo shaqaalahaaga iyo dadka guriga kula jooga iyo kuwa kale ee markaa soo raaca bulshada kale soo raacay tartiibtaasi uu sameeyey fi lxadiidi lam yudkar ila nafsi wlwalad wlkhaadim wamilu dalika azawja fannafaqatu calayha waajib wamilu hada alwaalidaan laa siyama fi xaali kibarihima wa dacfihima walacala saa'ila laysa cindahu ila bnat wakhaadina waxaaba laga yaabaa kan su-aasha weydiinaya inuu inan iyo lahaa uun iyo shaqaalaha xaggaasun inuu nebigu ka eegayna waa suuragal wacan caaishata radia allahu canha qaalat qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi idaa ansaqat ilmar'atu gabadhu marka ay wax ka bixiso min dacaami beytihaa xaafadeeda ama gurigeeda raashinka yaalla hayra mufsidatin iyadoo aan waxba farraqayn oo aan ku xadgudbaynin wax bixin kaana lahaa waxay yeelanaysaa ajruhaa bima anfaqat ajri bay ku leedahay bixintay bixisay daraadii walizawjiha ajru saygeediina wuxuu leeyahay ajri iyo abaalmarin bima ktasaba soo shaqayntu xoolahan soo shaqeeya sababteeda walilkhaazini kii isaguna shaqaalaha ahaa waxa uu leeyahay milu daalika intay gabadhaasi leedahay oo kale oo macnaha qofkii xoolaha lahaana ajrigiisuu leeyahay ka shaqaalaha ee hudheelka haye bakhaarka haye isaguna wax bixiyeyna ajrigii buu leeyahy in la eg laa yunqasu bacduhum qaarkood laga nuqsaamin maayo laga dhimi maayo min ajri bacdin shay-an kuwan ajriga la siiyey kuwan kale lagama soo jarin kii xoolaha soo saaree bakhaarka lahaa ee guriga lahaa ajrigu ilaahay siinayay kama nuqsaaminayo markuu shaqaalaha iyo sawjada iyo ajrigooda siinayo mid walba ilaahay sidiisii ugu wafaynaya ila waa kariime marka xadiidkaasina waxa uu xusayaa in gabadha iyo qofka shaqaalaha aheed ama meherad jooga ama guriya ay wax ka bixin karaan guri ayay waxbay ka bixin karayaan shardiga ku xidhan waxa weeyaan ehm, in laysla isla ogol yahay walow lam tastaadin zawjaha fi dalik walaakin qayadahu lculamaau bima yati meherada kahaya iyo kan eh, ruuxii dumarkaydee guriga joogtay iyo dadkii cayladaha markay wax bixin karayaan waxaa lagu qayday dhowrkan arrimood allaa yamnacaha zawju min dalik aw yakuuna bakiila fatashuku fii ridaahu fa fii hadi alxaali yaxrum inaanu u diiday inaanu odhan shayga haynaga bixin hadduu idhaa haynaga bixin inay bixiso dee waa xaraam hadduu bakayl yahay ina raali raalli geliso ha ka furfurto horta ha ka maarayso <laughs> ila haddii kale wa isqabsana waaya sida khaaskaa u sheegay aw yakuna bakiila fatashuku fii ribaah hadduu bakiil iyo kollayba ka shakisan tahayna raali gelis raali noqoshihiisa ay ka shakisan waxa labaaba ay ku qaydeen sida caadiga ah curfigaa iyo meeshaa lagu nool yahay waxani waa inuu yahay wax la iska bixiyo maala milu raqiib wazaa'id acaami madki waa raashinka la kariye iyo raashinka dheeraadka iyo masaakiinta waxa la siiye iyo Eh, kaashkan yaryarka ah ee soo hadhay iyo dharka iska caruurta maaragtay ay ka yar maalmeen iyo xaafadu iyo waxa aanu almuhim marka lasoo ururiyo waa wax ay og qofkani og yahay inuu hebel raalli ka yahay ayaynu kusoo ururin karnaa laakiin haddii uu diidan yahay isagu oo laga qarinaya maya inaan laga qarin wey eh, waxa uu nebigu fasaxay calayhi salaatu wasalaam hal midoo qura gabadhu nafteeda nafteedii caruurteeda markay wax u qaadanayso markaas kale waa suuragal hindaa weydiisay nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaskii abi sufyaan oo waxay tii ninka abi sufyaan waa bakayr kow meesha isna wuu joogaaba markaasaa oo dee wuxuuna siiyaa biilaan ku filayn caruurta xoolihiisa in yaroo kabitaana mauga samaysan karaa biilka ha adigoo markaa dee aan ku xadgudbayn abi sufyaanna waa kii lahaa waan kaa cafiya wixii hore lagaa cafi laguma hayn marka almuhim taasi waa xaalad gaara ah oo mar walba waxa u yaala bilmacruuf hayra mufsida waa inaan xadgudub jirin raali noqoshahana waa in lagu xisaabtamaa marka mulaaxadadaa dee dumarka lafdigoodii waa inay iyaguna isilaaliyaan ragguna aanu ku ad adkaanin oo deeqsinimada cidaa deeqsi u noqoto u furfurnaato waxa u fiican un dee dadka kaa agdhowa lagu halaynayo ee kuwa xaafadda iyo dumarka iyo carruurta deeqsinimadaasoo aan keenaynin dhaqaale maatida fasahaadiya haddaad tidhaa deeqsi baa la noqdaa ood midkii yaroo walba kuusku fistuu filimada iyo fideoga uu ku wada galo ama dhanku doono uu rido ciyaalkiiyo dumarkii waad ku ibtiraysa lacag adoo ku xisaabtamaya maxaa masaalixa maxaa mafaasida maxaa qofkan wax u taraya maxaan waxyeelaynin ya waa inaad saa uxisaabtanta wey sidoo kale dee ruuxa dumarkaa laftigeediina waa inay tixgeliso taa oo wixii ay cidda ehelka a tarayso iyo wixii ay guriga wax ugu qabanayso hal hagbad la yidhaahdo oo lagu sallibay iyagana wixii markaa reerka ka soconaya maamula ille waa maaraayihii guude malaayiha guud iminka wakaaladan mas-uulka ka ama wasaaraddan agaasimaheeda haddii wax laga qariyo hawl wasaaradda ka soconaysa dee waa fashal baa imanaya waa in wax laysla ogaadaa si aanu usoo gelin eh, dhibaato xidhiidhkii guriga iyo wada socodka ajrigaasaa imanaya marka sidaasuu u eh, bushaaraynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadha laftigeedii kaalin bay ku leedahay ninka inay dhiiriso oo maaragtay barnaamij baa qofka muslimka uu samaysanaya bakhaarkiisa wuxuu ka bixinayo dukaanka wuxuu ka bixinayo guriga wuxuu ka bixinayo dadka socdaalkaa ah wuxuu siinayo kuwa caylada ah wuxuu siinayo reerkiisa wuxuu siinayo wixii farala wixii sunnaa wuxuu ku shaqaysanayo ilaahay baa faxan un arrinku maa soomaalidu sidan ay yidhahdaan intay qayb akalaan qaybna kala diraan qaybna meel iska dhigaan bay odhanaya ilaahay baa faxan ilaahay wuu faxan yahay waa deeqsi waa kariim laakiin nidaamku waa laga maarmaan